assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo afartanaad ee kitaabka waxaa marka xadiidkan kaga saddexeeya xadiidkii ummu caiya xadiidkii aan soo marray kaa ee iyaduna sidaan oo kale sheegayay kaa naftiisu qisuu lahaayoo waxay ahayd wiilkeeda wiilkeedahoo jirraday oo basro ku jirraday baa loogu qayliyey markaasay timid iyada oo rabto inayba ka gaadho geeridiisa ma ayna ka gaadhina wiilkii oo ka hor dhintay oo oo la aasay ayay u timid markaasay eh, muxuu aha dadkii taasida iyo ugu yimid in abu xuseen la yidhaaho gurigiisa intay kusoo degtay yaa haween muxuu ahlu cilmi ah oo haweenkii basraad ka mid a oo ay kamid tahay eh, muxuu ahaay xabsa binti sireen radiallahu canha ayaa u yimid markaasi axaadiid u warisay axaadiid dhowraa lagaga wariyay basra xadiidkii axaadiidkii bay kamid ahayd marka xadiidkan ku saabsan niyaaxa la-aanta iyo niyaaxa la-aanta la iyo haweenaydu inayn isu basaasin karin ninkeeda waxaan ahayn saddex beri wax ka badan iyo janaazada dhaqideeda iyo sidii gabadhii nabiga sal l slm ka geeriyatay u dhaqeen iyo haweenka dhiigga lihi inaa ah, nabigu sala allahu alay slm uu amri jiray inay ka soo qayb galaan iyo gabdhaha yar ee muxajabaadka iyo ciidda inay kasoo qayb galaan iyo xadiidtaas oo muxuu ahay dhowrka xadiid oo wada naafic ah oo badankooda ku saabsan haweenka ayay u werisay marka radia allahu canha <clears throat> baabu taxriimi bayci alxaadiri lilbaadi wa talaqi rukbaan wاlbayci calى bayci akhiih wاlkhidbati calى khidbatihi ila an ya'dana aw yarud aw yuradd wuxuu leeyahay marka xaaraamaynta la xaaraameeyey qof reer magaalihii inuu wax u iibiyo qof reer baadiye ah iyo xaaraaminta la xaaraameeyey ka hortagga dadka musaafiriinta ee badeecada soo wada intayna suuqa soo gaarin laga hortagoo dhexda lagaga iibsado iyo xaaraaminta la xaaraameeyey qofku inuu ka kor iibsado walaalkii wuxuu iibsaday iyo inuu ka kor doono walaalkii mid uu doonay ilaa inuu u fasaxo mooyaane ama loo diida mooyaane intaasoo shay buu kaga hadlayaa can anasi radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi salى allahu alayhi waali wasalam an yabiica xaadiru libaadin walow kaana akhaahu liabiihi wa ummihi muttafaqun calayh wuxuu nahiyey rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam inuu wax u iibiyo qof reer magaalihii qof reer baadiye ah walow ha ahaado walaalkii shaqiiqoo iska aabbihi iska hooya bay yihiin laa yabiicu xaadirun libaadin taas sida ay ku dhacayso suuradeedu ay tahay ibnu cabbaas radia allahu canhumaa yaa fasiri doona caddayn doona alimaamu shaaficina radiallahu canhu si kale isaguna ku fasiri jiray oo iyaduna inay maqsuudka noqoto ay suurowdo oo halkaasaan ku sheegi doonaa insha allah xadiidka ibni cabbaas ee midi uu ka sokeeyo marka walow qaraabada ta ugu dhowba ha ahaada eh qof reer magaalihi qof reer baadi ayaanu wax u iibinin وعn iبn cmra radي الlه عanهuma qaala qaala rasuulu الlahi slى الlه عalيه walي waslm laa taraqw الsilc xataa yuhbata biha ila asuuq muttafaqun calayhi laa tatalaqaw ha ka hortegina asilaaca badeecooyinka badeecooyinka lasoo wado ee baadiyaha iyo aryaafta iyo laga keenay ama buldaanta kaleba laga soo dhoofiyey ha ka hortegina ilaa suuqa lagula soo dego marka ka hortagga la sheegayaayo magaalada dibaddeeda keliya ma ahee walow magaalada gudaheediiba uu yahay laakiin suuqii weli aan la soo gaarin in halkaa lagaga dhex tago oo laga hortago oo halkaa lagaga iibsado ma banaana oo la yidhaaho or waa raqiis wax ka iibsada herkimaysii oy badowsadaanoo kaan anaa kaaga raaxaynayo aniga anaa kaaga iibsano anaa dan gaara iyo wax sidaas intay idaahaan halkaa kaga iibsadaan ilaa qofku intuu suuqa yimaado sicirka uu arko u marka kolkaas calaa bayinatin isagoo ah badeecadiisii kolkaas uu sidaa ku iibiyo haddiise sidaa lagaga iibsado oo inta laga hortago uu ka rumaysto oo mxaa halkaas sidii lagaga iibsado goorta dambe ee suuqa uu yimaado ee uu arko sicirka xaqiiqadiisii u arkay haddii uu garto in la dagay oo shaygii intii lagaga iibsaday uu ka qiimo badnaa xaq buu u leeyahay inuu iska soo celiyo oo yidhaaho war waad si hool lacagtaadii waatanoo si shaygaydi isaguna war aga taga anaa maxaa ma adaa khiyaarkaa ku idiya ma dhihi karo sharci ahaan marka la fiiriyo laakiin dadka zamanka kada haddii aan xaqaba aqoonin hadday yaqaanaan aan hoggaansamaynin ma aanu aqbali lahayn وعn iبن عabاasi رadي الله عanهma qala qala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه وaلiه وsلم laa تتلqw الرukbaan laa تتلqw ha ka hortegina الرukbaana musaafiriinta rukbaan waa jamcu raakib raakibna waa bimacnaa almusaafir lianna caadada carabta ahaan jirtay inay xoolaa muxuu aha gaadid ay ku safraan ayna lugaynin dadka kale ku cayi jireen oo riqaab almazaawid iyo bay dhihi jireenoo dadka lugaynaya ee kolkay meel u safraayaan intay sahadooda tunka ku qaataan lugaynaya way ku jeesjeesi jireen oo way la yaabi jireen marka raakib bay qofka musaafirka iyagu dhahayaan walaa walaa yabiic xaadiru libaad yaan u iibinin qof degan oo reer magaalo iyo qof reer baadi ayaan u iibinin fa qaala lahu taawuus taawuus ibni kaysaan oo ardadii ibnu cabaas ka mid ahaa radiallahu canhuma ayaa weydiiye oo wuxuu yidhi maa laa yabiicu xaadiru libaadin laa yabiic xaadiru libaadin macnaheedu muxuu yahay qaala markaasuu wuxuu yidhi laa yakuunu lahu simsaaraa yuuna u noqonin simsaar simsaarkuna waa dallaal dallaal yaan u noqonin raw eh, muttafaqun caleyh saasuu marka ibnu cabaas radiallahu canhuma uu ku fasiray iibka eh, layska nahayinayo ee nin reer magaalihi nin reer baadiya ayaan u laleeyahay waa inaanu dallaal u noqonin sidaasuu leeyahay eh, naftiisa lagu daayo qofka shaygiisa isagu uu baayacdo marka sababka ku jira ay xikmada ku jirtaana waa waadixo waxa weeyaan dee magaaluhu waxay leeyihiin isilaaxiyo isla yaqaanaan bay leeyihiinoo ama kolkay muxuaha kolkay iska canqaadayaan iyo farta meel iska qanjaruftaan ama muxuu ahay isu jebiyaan isu iljebiyaan oo intay wax ku heshiiyaan ay kana wax maqashiiyaan ayuu kala dhexbaxayaa isagu kan kada dilaalkiihi wax faa'iidaa kala dhexbaxayaa oo halkaasna uu ku khasaarinayaa oo ku degaya maal xaraama ku cunaya ninkii xoolaha lahaa sida ninka oo darwiishka gabayaaga aha muxuu yidhi muxuu la dhihi jiray ismaaciil mire ismaaciil mire ya ha afka afka reer magaalo yaqaan waan ka odnahay wankiisii wankiis wan uu keenay suuqa burca iyo meelahaas uu keenay oo dalaal u iibiyey iyo buu tiltilmaamay markaas mxaa indhahayga anaa arkaya hortayda lagu iibsaday iyo waxbuu soo wadayo marka saasay yeelaano hadal uuna garanayni iyo isdiraaxaad iyagu isla yaqaanaan oo ama ficil ama hadal ayabay iyagu ku heshiinayaan qiimihii ay ku heshiiyeen qiimo ka hooseeya isagana la maqashiinaya halkaasaa marka lagu qiyaamayaa qofkii taasuu marka ka digayaa rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalam oo uu albaabka oo dhanbaba baba kolkaasuu leeyahay yaanu u iibinay walow walaalkiiba ha ahaado oo anigu ma khiyaamayo oo ma kuma dacwon karo hadda adigu khiyaamay ku kaloo khiyaamayaa jira marka sidaasuu ku fasiray eh, ibnu cabbaas radia allahu canhuma raawiga eh, maxaa tafsiirkiisa yaana ugu wanaagsan oo isagoo qof walba ka xoog ogaalsan oo isagaa duruuftii iyo muraabasaadkii arrintantada ay ku dhacday iyo isagaa garanaya alimaamu shaafici radi allahu anhu isaguna si kor uu fasiri jiray oo oh, waxa weeyaan wuxuu yihi laa yabiicu xaadirun libaadi waxaa laga wadaa inuu qof reer magaa reer baadiyihii uu alaab ka keeno baadiyihii oo ama aha subag iyo harke iyo waxyaalo sidaasa eh, uu keeno ama uu keeno waxyaalo zuruuca uu keeno oo badar iyo waxyaalo uu keeno oo kolkaasna waktigay reer baadihu ay magaalada intay kusoo dhawaadeen safarku aada u soo gelayay iyo kolkay beeruhu go intay tahay laga yaaba inuu wax eh, badeecadaasu ay jaban tahay oo marka nin reer magaalihi uu yidhaaho war alaabtana maanta way jaban tahay oo suuqii baa eh, lasoo dhoobaye ani ii dhiibo anaa bakaarka kuu dhigayo oo kolkay qaaliyowdo ee eh, ay suuqa ka marato ayaan anigu tartiib tartiibka ugu iibinayaaye taasuu ku fasiray alimaamu shaafici radiallahu canhu oo wuxuuna leeyahay kolkaas waxaa la rabaa in dadku sidaa ay yihiin maalinba sicirku u yahay wax ku kala iibsadaan maalinna reer magaalaha ribxayo oo eh, badeecadiibaa u jabaysa maalinna marka dadka badeecada keenaya reer baadiha eh, ribxayo oo eh, alaabtii oo yaraatay suuqa bay kolkaa keenayaan marka dadku ha kala faa'iideene waa inaan la kala qabataynin oo sidooda la ysugu daayo متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم أن يبيع xاaضر اللباad ولا تناaجشوا وlaa يبيع الرaجل عlى بيع أخي laa تناaجشوا haysfalsina waatan soo maray najshiga ama tanaajuشka falisaad been beena oo qofku qof wax iibsanayo oo isagu aanu rabin oo raqbo aanay u haynin si uu qofka ugu qaariyeeyo inuu isgarab taago waciidkuu sheego wax ku daro inay tahay waa kaan soo sheegnay walaa yabiicu rajulu calaa bayci akhiihi kama kor iibiyo qofku walaalkii iibkiisa wax shay uu lagu heshiiyey oo weli muddatulkhiyaar ku jira inuu ka kor baayaco ma oole ama uu yidhaaho iska celi waxaan kadaa uu ku dagay anaa muxuuha kaa raqiisan kaaga iibinaye ama kii lahaa shayga lahaa yidhaho war ka soo cesho muxuu inaa qiimaha qiimo ka sareeya kaa siisanay kolba labadii qof hadday heshiiyeen oo iibkii ay ku heshiiyeen khalaas qof kale inuu ka korbaayo camale ilaa labadoodaasu ama ay kala iibsadaan ama kala tagaan walaa yaktubu calaa khidbati akhiihi kamana kordoono doonista walaalkii oo yani naag uu doonay walaalkii oo laga heshiiyey la siiyey ama loo carab laalaadiyey oo loo joogsaday muxuu ahay isaguna waa ka xidhan tahay qof kale inuu ka kor hadlo ilaa inuu qofkii inuu ka noqdo mooyaane haddiise intuu hadlo aan lasoo soo dhoweynin oo ama looba diido ama aan muxuu ahay loo saraxatan aan loogu diidin laakiin aan la tusinin wax in lala rabo tusiya kolay ku tahay kolkaa waa banaan tahay in qofka kale uu ka kordoono waa kan soo maray xadiidkii maxaa haweeneydii faatima binti qays radiallahu canha markay u sheegtay nebiga sala allahu alayh waali wasalam ay tidhi labadaa nin baa soo doontay kolkii ciddadii ka go'day ninkeeda abu xafs ibne maxaa ibn lmugheyra ahaa markuu furay radiallahu canhuma oo ciddadii ay ka dhammaatay ay u timid nebiga sala alla alay slam iyadoo la tashanaysa oo ay abuljahm iyo waxa ay soo doontay mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhuma muxuu ahay midkeeda ii dooraysaa buu labadoodiiba ceebtay leeyihiin mid walba u sheegayo markaasuu wuxuu yihi walaakin inkixii usaamata bna zayd usaama labadaas nin iska dhaafo usaama guurso marka labadaa nin haweeneedana midna carab ma ayna siinin way hadleen mid walba waa la hadlay laakiin middood midkoodna waxay ku jirtay marka fakiraad iyo latashi iyo waxaasay ku jirtayoo midkoodna hadal ma ayna siinin go-aan iyo soo dhaweyntoona marka iyadoo sidaas u nebigu sal ly slam mawlihiisii usaamaha uu u doonay uu yidhi usaaman kula rabay usaama guurso usaamayna guursatay marka taasoo kale marka macnaheed waa weya ninkii gabadh la hadla oo ayna wax muxuu ahay soo dhoweyn ayna siinin ama waalidkeed la hadlo isna sidoo kale u yahay dadka kale waa u furan yahay ay u furan tahay laakiin kolba haddii qofkii ama loo xeebo oo loo soo joogsado oo loo carablaalaadiyo ama saraaxatanba loo siiyo khalaas waa ka xidhan tahay raggii kale ilaa inuu kaasu ka noqdo mooyaane walaa tas'alu lmar'atu haweenayduna ma weydiisato talaaqa ukhtihaa walaasheed furiddeeda litakfaa inay gadisato maa fii inaha ahaa wax weelkeeda ku jira tanna waxaa weeyaan nin naag qabaayo inuu naag kale la hadlo oo guur ula hadlo oo ay tidhaaho anu nin la guursan maaye haddaad islaamtaada furto waa ku guursanaya horta islaantaada fur haddaanay rabto maya taas ma aha marka xaraam weeyaano hadday haweenayda um, golkaan ay uga dan leedahay inay ninkeedii iyo reerkeedii iyadu la wareegto markaas waxa weeyaan haweenaydanu ninka gada hadday isaga shaksiyan ay u kalsoon tahoon inay isu qaadaysa uu yahay inay guursato mid walba risqigeeday leedahay oo wayna walaasheed marka ina meesha inay ka saarto aanay isku dayin wa fii riwaayatin qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam can italaqi ka hortaga badeecada laga hortag uu nahiyey wa an yabtaaca almuhaajiru lilacraabiy muhaajirkan ad waxaa uun laga wada reer magaalahe nin reer baadiya inuu wax iibiyo wa an tashtarita almar'atu talaaqa ukhtihaa inay haweenaydu shardisato walaasheed in la furo oo ninkan inay guursato ay ku xidho inuu naagtiisa hore furo wa an yastaama rajula calaa sawmi akhiihi qofku inuu ka kor gorgoriyo walaalkii gorgoradiisa wa nahaa can alnajshi waatasriya wuxuuna nahiyey falisaada iyo tasriyada tasriyadana waa gaaxinta xoolaha iibka loo soo wado ee irmaan oo la gaaxiyey oo maalin iyo laba iyo intaan la lisin iyagu oo candhadii uu buuxo oo qaarqaarinaya la keena suuqa oo kolkaas dadkii ay u qaataan inuu eh, caano hal mar ah keliya uu yahay oo neefkan aada u caano badan yahay kaasuna marka isaguna xaraam weeya muttafaqun caleyh wax alla wixii oo dhaniba tasriyadaasu isaguna lamid mid yahayoo sida xoolaha hilibka ah waxaa jira rag waxaa la yidhi intay xoolaha horta hore e, iibka usoo wadaan intay oomiyaan oo dhowr maalmood biyaha ka celiyaan iyo biyo dhana ah oo muxuu ahay bay kusii daynayaan xoolihii marka kolka biyihii dhanaha cabbaan yay xalxaluqayaan oo barbararayaan markaasaa dadkii moodayaan waxaan inuu baruur yahay e, digaagga naftiisa qaar waxaa la sheegay afuufo oo markii digaagga uu fooracayo oo miisaan weyn oo keenayo ala intii xajmigiisa xajmi ka weyn oo ku muuqanayo waxaasoo dhan kulligii wada xaraam weeyaan وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal laa yبic bعضكم عlى byci bعضi qaarkiin qaarka kale iibkooda iyana ka kor iibinin walaa ykطب عalى khطبةi أkhiihi walaalkii doonistiisana iyanu ka kor doonin ilaa an yaadana lahu inuu idna mooyaane متfq عalيh وhada lفظ mسلم وعn cقبة بن cاmر الجuهني رضي الله عنه أنa رsuul الlahi صلى ل سلم qاal almu'minu akhu lmu'min mu'minku mu'minka walaalki weeyaan falaa yaxilu limu'minin an yabtaaca calaa bayci akhiih inuu ka kor iibsado walaalka iibkiisa ma leh walaa yakhtuba inuu ka kor doonana male calaa khidbati akhiihi xataa yadara ilaa isagoo iskaga tago oo ka noqdo oo taana lagu garanaya ama inuu ka hadlo oo yidhaha gabadhii heeleyda anugu ka noqday ama naag kale uu guursado wax sidaas oo kale iyadu tusaale sidaas hadduu bixiyo khalaas isagii hadduu nacay marka kolkaasna inay u xidhnaato ma aha rawahu muslim baabu الnahyi can idaacati اlmaal reebidda la yska reebay maalka dayicidiisa fii gayri wujuuhihi alatii adina sharcu fiiha wujuuhdii sharcigu uu idnay oo in lagu bixiyo uu idnay waxaan ahayn in lagu bixiyo weeyaan marka idaacadu isagoo la baylihiyo aan la baylaha tirin iyo isaga oo meelo aan sharcigu idnin lagu kharash gareeyo oo aan faa'iida sharciga aan lahayn intuba marka way tahay yani weeyaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم إن الlaha تaعaaلى يرضى لكم ثaلاثا alla subxaanaه wa tacaala sarreeye wuxuu idinka raalli yahay saddex saddex walxadood alla raalli buu idinka yahay wayakrahu lakum halaaثan saddexna waa idinla necab yahay fayardaa lakum wuxuu idinka raalli yahay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a inaad caabudaanoo aydaan wax kale ugu shariig yeelin wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica inaad wada qabsataan xarigii alle dhammaantiin aad wada qabsataan diinta alle iyo sharcigiisa iyo qur'aanka iyo intaba lagu fasira waana isla wada maano weeyaane walaa tafaraquu aydaan kala kala firfirdhin wayakrahu lakum wuxuuna idinla necab yahay qiila wa qaala waqaala asu'aali wa waidaacat almaal rawahu muslim qiila wa qaala waa la yidhi iyo wuxuu yidhi wuxuu yidhi iyo waxaa la yidhi iyo kutirkunteenna ta waxaan idhaahna weeye hadal tiraha ahee macna aan lahayn ee qofku waxyaalihii uu maqlay iyo isagoon u kala fiirfiirsanin uu iska sheeg sheego wamaa agara hada fi hadihi alasmina fara badana midaas aad iyo aad bay u fara badan tahay inuu xikaayooyin aan waxay yihiin iyo la garanaynin kanaa la yidhi kanaa la sheekada waxaasaan maqlay waxaas layska yska tororigiyo taas alla waa idinla necab yahay wa kahrata asu'aal su-aal badnidana waa idinla necab yahay su-aal badnidaasuna iyaduna labay noqotaa mid cilmiyah iyo mid maalkaaba way noqotaa wa idaacat almaal maalka daycaadiisana alla waa idinla necab yahay rawaahu muslim wuxuu leeya waqad taqadama sharxuhu xadiidkan sharxiisuna waa soo horumaray وعن رواد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنهما المغيرة بن شعبة yaa ii yeedhiyey kolkaana wuxuu ahaa xaakimu amiir lkuufa buu ahaa isagu radiallahu canhu markaas wuxuu ii yeeriyey buu leeyahay kaatibkiisii warqad uu mucaawiya u qoraayo oo mucaawiya su-aale uu soo weydiiyey uu uga jawaabayo oo uu yidhi waxaad ka maqashay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ii soo qor yuu muxuu ahay isagoo u qoraaya buu ii yeedhiy oon anigu u qoray oo wuxuu yidhi waxaana muxuu ka mid ahaa hadalladiisa markaan ina nabiga sal lla alay slm kana yaqulu fi duburi kuli salaati maktuba laa ilaha illa allahu waxdahu la shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljad wakataba ilayhi wuxuu haddana u qoray anahu kana yanha yani ana nabiga sal l slm kana yanhaa can qiila waqaala waidaacata almaali wakasrata asu'aal wakana yanhaa can cuquuq alummahaati wawa'di lbanaati wamanci wahaat mutafaqun calayhi wa sabaqa sharxuhu kanaa sharxiisii inoo soo hormaray saddex boqol iyo afartan saddex boqol iyo afartan kaasu inoogu soo hormaray laakiin kii kale ee abu hurayra isaga oo sidaas kaamil u ah u malayn ma inuu soo hormaray u ismoodsiiyey alimaamu nawowi radiallahu canhu sida hadda ka horna aan soo marray xadiid aan mar hore aan soo hormarin uu dhihi jiray waa noo soo hormaray laakiin labada xadiid baa waxay faqraad iska waafaqsan baabu الnahyi can اlishaaraةi ilىa muslimi bisilaaxi wanaxwihi sawaء kana jaadan aw maazixa wالnahyi can tacaaطi الsayfi masluula waa reebidda la yska reebay in lagu fiiqo qof mu'mina hub in xaggiisa loo fiiqo waran tooreey bastoolad xabad wax sidaas ama ha ahaado qofkaasu mid ay ka dhab tahay oo inuu ku dhufto raba ama mid ciyaaraya oo kaftamaaya oo qofkan ku mahadsanayaba inuu cabsaday iyo in kalele ha ahaatee xaaraan xaaraannimada arrintaas oo kale xaaraan tahay oo laiska nahiyey taasna waxaa la mida ah in qofka laga nixiyo oo ama bahal ama cadow iyo laysaga dhigo oo meel mugdi iyo loo galo ama isagoo sii jeedo oo dada inta lagaga yimaado keliyahayo la qabta iyo waxa sidaas oo kale oo qofka muslimka ah ka nixinaya ka argagixinayaaba waxa weeyaan xaraam weeyaan waxaana la mid oo ah iyaduna sidaas oo kale ah xaraam ah in alaabtiisa inta laga qariyo qalinkiisa iyo kitaabkiisa iyo kabihiisa iyo ta laga qariyo lagu kaftamayay oo kolkuu naxo ee uu raaraadiyo ee uu yidhaah war iyo alaabtayda arka war miyaa la xaday uu naxo uu ku qoslo goortam uu soo bixiyo waxaasoo dhan marka qofka muslimkaa wax alla wixii ka nixinayaaba xaraam weeyaan ciyaar ma galo marka qofka muslimka naxdintiisu kaftan iyo ciyaar iyo ma galo waxa weeyaan wixii ka farxiye waxu tara mooyaane wixii ka nixiye ee qalbi jabiye oo dhan ba xaraam weeyaan وعn أbي هريرةa رضي الله عنه عن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal laa yushir أxadكم إلى أخيihi bالسلاح yaanu ku ishaaran aanu ku fiiqin midkiin walaalkii xaggiisa hub faإnahu laa ydri isagu ma oga lacala الشhayطاana ynزcu fii yadihi yanzicu fii yadihi inuu shayطaanku gacantiisa uu ku gamo fayaqaca uu ku dhaco fii xufraةi min الnaar god naareed uu ku dhaco ahlu naar u noqdo isagoo kaftan lahaa inuu shayطaan marka gacantiisa uu adeegsado oo ka sii daayo oo gamo wixii uu isagu eh, fallaadii uu ku fiiqayay iyo ama qorigii oo marka sidaas uu qofkii ku dhinto oo gacantiisa shaytaan intuu adeegsado ahlu naar uu ku noqdaa suurowdee yaanu xaggiisaba u fiiqin waxyaalo badan baa la sheegaya dad sidaas oo kale oo kaftan ka gal lahaayoo ay kaga fukatay oo khalaas dad sidaa ku dilay rawaahu eh, mutafaq caleyh wa fii riwaayati limuslimi qaal qaala abulqaasimi sala allahu alayh waalihi wasalam man ashaara ilaa akhiihi bixadiida qofkii walaalkii ku ishaaro ku fiiqa bir fa ina almalaa'ikata talcanhu xataa yanzic malaa'igtaa nacladaysa ila iska daayo xataa yanzica yani xataa yakufa wayamtanic ilaah uu iska daayo malaa'igtaa nacladaysa oo kadaa nacladi kugu dhacday bay dhahaysaa wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi walow <clears throat> mid aan muxuu ahay ay baciid tahay inuu uga qasdayo dil inuu uga qasdayo oo walaalkii aabihii hooyadiiba muxuu ahay ah haba ahaadeen ay dhaleen ha ahaadeen qowluhu sala allahu alay slam yanzic dubita bilcayni almuhmala maca kasri zaay oo yanzic yani yarmi weeyaan wa bilgayni almucjamati maca fatxiha yanzaq na waa la wariyay wa macnaahumaa mutaqaarib labadana macnahoodu waa isu dhow yahayoo wa macnaahu bilmuhmala markuu yanzicu uu yahay yarmi weeyaan inuu gacantiisa ku galo mid nazaca sahma jiididda la jiidayo fallaadha la jiidayo kolka la gamaayo ee xarigga muxuaha lagu jiido taasaa nasci lagu magacaabaa wa bilmucjamati ayضa yarmi wayufsid yanzaqu marka la yidhaahna wa aslu nasqi alطacnu wاlfasaad nazaqa marka la yidhaha macnihiisu waa maxaa duridda iyo fasaadinta ayaa la yidhahda وعn jaaبir رضي الله عnه qاla نahىa rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم an yutacaaطى الsayf maslula wuxuu reebay rasuulka all slى الlaهu عalيه وaلي وسلم in sayfta la isu fidiyo la isu dhiibo iyadoo galla iyadoo galla in la isu dhiibo xagga afka weliba la isugu fidiyo yuu reebay rawahu abu daawuud o tirmidi qaala xadiidun xasan waana sida u sheegay xasan miah waa saxiix weeyaanoo saxaxu lalbani fi saxiix jaamic sagiir macnihiisu waxaa weye haddaad qof qof u dhiibayso dhir afle aada u dhiibayso inaad iyadoo galka ku jirta u dhiibta mooyaane iyada oo muxuu ahay galka ka baxsan inaad u dhiibto ma leanno waxay ishaaradii hadda aan soo marray bay shabbahdaa marka ma garanaysid inaad meel xun kaga dhufanayso ama isha ay ka gelayso ama muxuu ahaye dhuunta inay dhaawacdaan marka isagana suurowda ama idishaba oo shaytaan uu gacantaada adeegsado yaa suurowda waxaa badan kolka maaragtay dadka rag hilibkii iyo reerbaadihii hilibka markay isla wadaagayaan hilibka geela iyo inta badan midi baa lagu cunaa marka midiyihiibaa marka kolkii kan uu ku goosto kan kadana u fidinayo marka waa inuu hadduu eh, kolkaas iyo kaleda in hadba intigalka lagu celiya lasoo bixiyo waa mashaqay noqonaysaa xagga afka intuu qabto dabada ugu dhigo marka laakiin intuu isagu dabadii qabto afkii xaggiisa eh, xagga afka walaalka aadiyo taas maya baabu karaahati اlkhuruuji min almasjidi bacda aladaani ila bicudrin xataa yusalliya almaktuuba necbaysiga la necbaystay inuu qofku masjidka ka baxo isagoo ku dhex jira kol haddii loogu addimo isagoo ku dhex jira masjidkii ku jira haddii loogu adimo waa inaanu masjidkaa ka bixin ilaa uu ku tukado ilaa waxun laga maarmaan ah mooyaane iyo inuu soo noqonayo mooyaane si kumeel intu u baxay soo noqonayo iyo in arrin lagama maarmaanihi oo aada muhimi ahu ay qabsatay mooyaane waa inaanu ka bixin masjidkii loogu addimo ilaah ku tukado can abi shachaa wasmuhu jaabir ibni zayd qaala kunaa qucuuda maca abi hurayrata radia allahu canhu fi lmasjid abu hurayran masjidka rasuulka sala allau alيyh ali w la fadhinay faadana almu'adin mu'adinkiibaa addimay faqaama rajulu min almasjidi yamshi nin baa kacay masjidka ka kacay isagoo socda faatbacahu abuu hurayrata radia allahu canhu basarahu abu hurayra isha la raacay ninkii sii socday xataa kharaja min almasjid ilaa masjidkii uu ka baxay faqaala abu hurayrata radia allahu canhu abu hurayra wuxuu yidhi ama hada faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayhi waalihi wasalam rawahu muslim ninkaasoo rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam yuu caaseeyey oo marka macnuhu waxa weeyaan rasuulka alla sala allau alayh waali slam baa faray inaan eh, inaan masjidka laga bixin kol haddii qofka loogu addimo marka qofkiina wuxuu sameeyey arrintii uu rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam uu nahiyey eh, buu yeelay <clears throat> ah, qofkaas muxuu aha saxaabigii kolkuu sidaas oo kale uu yidhaaho sida tii aan soo marray eh, xadiidk muxuu ahaye camaar ibn yaasir radia allahu canhuma ee dhihi jiray qofkii sooma maalinta la shakisan yahay abulqaasim mise rasuulka alla sal alay slam buu caasiyey iyo taasoo kale marka waxaa xadiid marfuuca la yidhaahayo inuu arrintaasu nabiga alayh isalaatu wasalaam uga suganta ka maqlay yaa loo qaadanayaayo marka waa xaram weeyaan arrintaasu marka ka baabu karaahati raddi arayxaani ligayri cudrin necbaysiga la necbaystay in la diido reexaan reexaanta marka waxaa lamida wax alla wuxuu caraf lehe ubaxa iyo waxyaalahaas yaba lamid eh dii lagu soo fidiyo lagu soo dhiibo muxuu aha inaad tidhaahdo ma iga du ilaa uun inuu jiro cudur sharciihi inuu jiro markasalan dad xasaasiya ka qabo oo waxaa jira hindhisi iyo waxsidaas ay ku kicinayso waxyadaas noocaas oo kale iyo hadday ursaday waxsidaas hadday jirta mooyaane haddii kale waa inuu waa inuu qaato وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم mن curiضa عaليهi رayxاn flaa yrudh faإنه خفيiف الmaحmل طyب الريح rawaه mسلم qofkii loo bandhigo oo la siiyo yani rayxaan la siiyaayo yaanu diidin لأnnahu qaadidiisu waa fududdahay oo sahل weeyaan wax yaro fudud weeyaan xidhma hadday ugu weyn tahay ah muxuu ahay caraftiisuna wanaagsantaa yani waa shay faa'iidana le kulfana aan lahayne waxba yaanu diidin rawaahu muslim waxaa reexaanadaasna marka lamid ah haddii muxuu ahayey e, uu rabo inuu qofka ku mariyo maalan cadar iyo inuu ku mariyo uu rabo iyo isagana oo sidoo kale waa inaadan diidin w anas bni malik radi allahu canhu ana nabiya sal ll alay slam kaana laa yaruddu iiba rawaahu muslim daybka marka wixii carafle baa la yidhaahaayo haddii bakuur iyo foox sidaas iyo sida carabtu ay yeelaan ee marka dadka ay ku wareejiyaan iyo sidaas oo kale iyo muxuu ahayey inaad ku qaacsato lagugu soo dhiibo ama unsi waxooga unsiga qof uu ku siiyo ama dhalo yaroo cadar ama mid barafuuna ama uu rabo inuu ku mariyo ama saliidda carafta leh intaasoo dhanba marka waxa weeyaan diib weeyaane nabigu sala allau alay slam ma aanu diidi jirin ilan waa u jehlaa aad iyo aad buu u jehlaa iib طabiiciyana waa lahaa midkan kada kale ee la marsadana waa u aad buu u marsan jiray rawahu الbukhaariي siduu waxyaalaha carafta xun leh uu u necbaa ee uu qofku ku arko soo maray in qofku ka uro basal iyo waxyaalahaas ka uraan masjidkaba looga saari jiray cagsigeed buu wuxuu u jeclaa carafta eh, udugale ayuu jeclaa lأnna malaa'igta way jeceshahay caraftaas udugaleta kalena way necab tahay baabu karaahati اlmadxi fi اlwajh liman khiifa عalayhi mafsada min إعjaabi wanaxwihi wajawaasihi liman umina dalika fii xaqihi karaahiyada la karaahistay yani la necbaystay in qofka hortiisa lagu ammaano isagoo ku maqlaaya la ammaano oo bishardi laakiin ninkaasu waa inuu yahay qof looga baqaayo arrintaasu inay masale ku kiciso oo isla weyne iyo waxyaala sidaas ahoo u ka qaado oo run intuu u qaato ammaanta uu kibir iyo isla weyne arrintaas ay ku keento muxuaha siday soomaalida ay dhihi jireen doqoni ammaana ilaan ahayn bay ku faraxda iyoo kale dan noocaas oo kale hadduu yahay oo muxuu ahaayey kolkii la ammaano inuu intuu run u qaato isla weynaado looga baqaayo waa inaan hortiisa lagu ammaanin oo wixii ammaanaha uu leeyahan hortiisa laga sheegin laakiin qofkii lagu kalsoon yahay caqligiisa iyo cilmigiisa iyo iimaankiisa lagu kalsoon yahay ee aamin looga yahay inay arrintaasu kibir iyo isla weynan iyo ay u geyso isaga waa inay bannaan tahay sidaasna wuxuu u leeyahay alimaamu nawowi radiallahu canhu oo tarjamada sidaas ugu faahfaahinaya axaadiid kala gadisan ayuu rabaa inuu iswaafajiyo axaadiid ka digaysa in qofka isagoo ku maqlaaya la ammaanana waa jirtaa axaadiid rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam dad asxaabadiisii ridwaanullahi calayhim qaarkood inuu ammaanay sheegaysaana way jirtaa marka labadaa nooc buu rabaa inuu iswaafajiyo oo kuwa nahyiga ana lagu rido qofka looga baqaayo inuu arrintaas si xun uu u qaato oo si xun ugu isticmaalo oo isla weynaado isla kibriyo oo kuwii kale ee rasuulka sala alla alay slam kuwa ammaanayna lagu rido inay ahaayeen niman kaamiliin ohoo aamin looga yahay xaqooda aamin looga yahay inay arrintaasu mafsada ku keento can أبي موسى الأشعري رضي الله canhu annahu samica النبي صلى allahu عليه waali samica annabiyu sala allahu alayhi waali wasalam rajulan yuhnii calaa rajulin wayuriihi fi lmadxi yuriihi yani yubaaliq ku xeel dheeraanaya ammaanta wuxuu maqnay nebigu sal alla alay slam nin nin ammaanaya oo ammaantiisa ku dheeraanaya faqaala markaasuu yidhi ahlagtum buu yidhi mise wuxuu yidhi qaطactum dahra arajuli ahlagtum arajula ninka waad halaagteen buu yidhi mise wuxuu yidhi dhabarkaad ka goyseen ninka muttafaqun calayh waliطraa'u almubaalagatu fi lmadxi iطraha kaasaa la yidhaahaa yuطridii buu marka fasiraya yani yuطri bimacnaa yubaaligu fii madxi nin nin ammaanayo ammaantii weliba ku dheeraanayo maqlayo markaasuu wuxu uhi ninka waad disheen buu yidhi mise ninka dhabarkaad ka jebiseen wa can abi bakrata radia allahu canhu nufayc bn اlxaariثi haqafi radia allahu canhu ana rajula dukira cinda الnabiyi salى اllahu alayhi wali wasalam nin baa lagu sheegay nebiga alla sala اla alay slm agtiisa fa afnaa calayhi rajulu khayra nin baa khayr ku ammaanay oo khayr iyo wanaag ku sheegay faqaala الnabiyu salى اllahu alيyه wala slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi wayxak qaطacta cunuqa arajul hoog eh ninka qoortaad ka goysay yani waa dishay yaquuluhu miraaran dhowr goor buu ku celcelinayay nebigu sal ly slm hadalka isaga in kaana axadukum maadixan laa maxaala hadduu midkiin yahay kii <clears throat> mid ammaanaya lagama maarmaan ay taho ilaa wa ilaa u ammaanayo falyaqul ha yidhaaho axsibu kada wa kada saxay saasaan u malaynaya ninka hebelihi inuu nin fiican yahaan u malaynaya inuu nin mukhlisa yahaan u malayn nin daacada inuu yahaan u malayn nin saalixa inuu yahaan u malayn ha yidhaaho waan malaynayaa ha yidhaaha mooyaane yaanu jasminin leannahu kaasi waxaa weeyaan shahaada cala allah nin noqonaysa taxakum cala allah in kaana yaraa annahu kadalika inuu sidaa yahay hadduu u malaynayo hadduu u arkaayo inuu sidaa yahay danni ha isticmaalo ayaanu jasminin waxasiibuhu اllah allah kaafigiisa allah ku filana allah xaalkiisa yaqaanee anu saasaan u malaynaya ha yidhaaho walaa yuzakii calى اllahi axada qofna allah xaggiisa ayaanu ku taskiyaynin oo aanu <coughs> alxamdu lilah qofna yaanu alla xaggiisa ku taskeenin oo aanu dhihin qofkaasu saasuu yahay iyo yaanu jasminin muttafaqu calayh dadka aan looga baqaynin marka inay arrintaasi mafsado u keentay iyo waxaa ka mida qofkii dhintay qofkii dhintay ma maqlaayo marka muxuu ahaay maanta hadan xataa ma maqlaayo marka kuma kibraayo kolka kaasoo kaliya waa kayna soo marayay xadiidkii labadii ninee ee dhimatay ee midna la ammaanay ee la yidhi nicma arajulu kaana yuxibu allaha warasuulahu sidaas la yidhi nebigu sal lla alay slm maanu ka nahyin ee wajabat buu yidhi kaasoo kaliya ayb وعن همام بن الحارث عن المقداد عن المقداد بن, بن, بن الأسود رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه nin baa wuxuu bilaabay cuhmaan ibn cafaan radi allahu canhu oo isagoo amiiru lmu'miniin kolkaa ah inuu ammaano cuhmaanna waa joogaa facamida almiqdaad miqdaad baa u qastay oo fajahaa calaa rukbatayhi wuxuu ku jilbiibsaday jilbahiisa oo fajacala wuxuu bilaabay yaxhuu inuu ku saydho fii wajhi qofka maxaa wejigiisa alxasbaa <coughs> quruuraha faqaala lahu cuثmaan maa sha'nuka muxuu yahay shuqulkaaga maxaase u yeelaysaa faqaala markaasuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalama qaal idaa ra'aytum اlmaddaaxiin markaad aragtaan kuwa ammaanta badan faxsuu fii wujuuhihim aturaab ku hoobiya oo ku sayra wejigooda ciidda ku sayra muxuu ahaa rawaahu muslim ha kuwaasu marka cuثmaanna kolka weliba madax buu ahaa waxaana aad iyo aad loo ogyahay oo aada iyo aad zamanka zamanadana usii badan kuwa madaxda ah madaxweynayaasha iyo boqorradii iyo waxyaala sidaasa inay jiraan kuwa fanaaniin iyo kuwa abwaani iyo udabi iyo oho u alifa heese iyo gabayaa iyo maqaalaad iyo oo ka dhiga wax muxuuha aad moodo inayna caalamkan ay ku dhex nool yihiin basharkaba ayn ahayna malaa'ig aan dembi lahayn ayay yihiin oo qaar waxaan aragnay ambiyadii alle ka sarraysiiya madaxweynayaashooda iyo waxyaala sidaas oo kale ah waa baa aad iyo aada u fara badan oo taasuna marka waxa weeyaan waxaa la yidhaahaa aad bay u jecel yihiin kuwa madaxdiina ammaanta ah u jecel yihiin oo waa isla weynaanaya waa kibraya meel sare u isgaarsiinayaayoo ninkii miskiinka ahaa ee shalay ama sarkaalka caadiga ahaan jiray ama muxuu ahay ninka iska caadiga ahaan jiray ee mucallim ama shaqaale inuu iska ahaan jiray oo marka goobtii dambe madax u noqday ayaa kolkaas wuxuuba iska dhigaayaa wax dadkan oo dhanba ka sarreeya waa isla weynaanayaayo waa isla kibrayaayo markaasuu dulmi iyo duqyaan iyo kibir uu la soo baxayaa waxyaalahaasuna marka waxa fasaadiya kuwa madaxda ah ayay ka mid yihiin saxa faraha badan ee loo alifaye iyo waxyaalahaas oo dhan marka kuwa noocaas oo kalea rasuulku sala allahu alayh waali wasalam markuu amray kuwa ammaana in ciidda wejiga lagaga saydho riwaayad kalena ay sheegayaan afka in ciid loogu guro aad iyo aad buu xakiim u ahaa salawaatu ullahi calayh oo mafsadada ay keenayaan kuwa noocaas oo kale iyo ayuu ogaa kuwaasoo kale marka in laga qabto waa ay dallacsiiyaanoo marka waxaa la siiyaa darajooyin iyabaa la siiyaayo marka kolkaasuu loo kala tartamayaayo nin waliba uu leeyahay abaalgud ha lagu siiyo adiguna madaxweynaha wax ku ammaan waxaasoo kale waa waxa marka adduunyada fasaadiye weeyaan saas uga sii hortegaya nebiguna sala allau alay waslam fa hadihi alaxaadiidu fi nnahyi kuwa axaadiidan marka waa kuwii nahyiga ahaa wa jaaءa fi libaaxati axaadiidu kahiiratun صaxiixa bannayn marka la banneeyo qof hortiisa laga ammaanana axaadiid kale oo iyaduna saxiixa baa ku soo aroorta oo ku timid wa طariiqu اljamci bayna alaxaadiid labada nooc ee axaadiidta sida laisuu geynaya waxaa weeyaan an yuqaal waa in la yidhaaho in kaana almamduuxu qofkan la ammaanaya hadduu yahay cindahu kamaalu iimaanin wayaqiinin wariyaadati nafsin wamacrifatun taama bxayثu laa yaftatin walaa yktaru bidalika walaa talcabu bihi nafsuh falaysa bixaraamin walaa makruh waa in sidaa la yidhaha hadduu qofkan la ammaanaya uu yahay nin ah iimaankiisu uu kaamil yahay oo yaqiin kaamila leh oo naftiisa tababaray oo naftiisa ka adag oo mxu aqoon iyo macrifo taam a ah leh oon looga baqaynin inuu arrintaa ku fitnoobo oo ku dagto oo naftiisa ayna ku ciyaaraynin oyna been u sheegaynin kaas marka xaraam ma aha makruuhna ma aha marka noocuu nabiga alayh sala sl ammaanay noocaasa lagu fasiray inay ahaayeen haddiise looga baqaayo in khiifa calayhi shay-un min hadihi alumuur arrimahaan sheegnay mid ka mida ah haddii looga baqaayo kuriha madxu fii wajhi karaahatan shadiida in laga ammaano waa la necbayso oo karaaha shadiida weliba weeyaan wa calaa hada tafsiil sida aan u kala qaadnay baa tunazalu alaxaadiidu almukhtalifatu fii dalik yaa lagu dejinayaa lagu kala fasirayaa axaadiidta kala gadisan ee arrintantada ku saabsan wa mima jaa fi libaaxa waxaa ka mida xadiidta xagga banaynta ku timidna qowluhu sala اlه alay slam liabi bakr radi allahu canhu arjuu an takuuna minhm waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto yani dadkii albaabada jannada oo dhan looga wada yeedhayay kolkuu nebigu sala allahu alيyh wali slam uu sheegay man kana min ahli kada duciya min baabi kada qofkii ahlu salaad ahaan jiray albaabka salaada looga yeedhi kii ahlu soom ahaan jiray albaabka muxuu ahaye rayaan a looga yeedhi kii ahlu sadaqa ahaan jiray kolkuu saa u sheeg sheegay buu waa kii dhihi jiray abubakr radiallahu canhu yaa rasuula allah albaabada albaab ka qof looga yeedhay dhibaato ma haysatee mase jiraa qof albaabadaasoo dhan looga wada yeedhayo markaasuu yihi ha waa jiraa waxaanan rajaynayaa inaad adugu ka noqotaan rajaynayaa xadiidkaasna muttafaq caleyh waayo waan soo maray <clears throat> eh, min aladiina yudcawna min jamiici abwaabi اljannati lidukuuliha kuwaasuu sheegay wa fi lxadiidi alaakhar xadiidkii kalena wuxuu ku yidhi nebigu salى allahu عalيyه waali wslam abubakr buu ku yidhi lasta minhum adu kuwa ka mid miihid ka xadiidkanoo saxiix weeyaan bukhaari baa isna wariyo waan soo hormaray oo wuxuuna ahaa kolkuu sheegay nebigu sala allahu عalيه waalي wasalam qofka marada dhulka ku jiida ee khuyalaa muxuu ahaye inuu dembiguu leeyahay markuu sheegay markaas waa kii abubakr dhihi jiray ee rasuulallah aniga maxaaha hoos guntigu hoos buu iga dhacay in hadba ka warhayo hadba kor usoo mooyaane hoos buu iga siibtaa uu wuxuu dhihi jiray adu ka mid mihid waa kii ku yidhi ay min aladiina yud ha ha ay lasta min aladiina yusbiluuna izaarahum eh, usuurahum khuyala usuur waa jamcu izaar kuwa adugu kibir iyo xaraga ujiida maradooda dhulka ugu jiida adu ka mid mihid wa qaala licumara radia allahu canhu cumarna wuxuu ku yidhi maa ra'aaka shayطaanu saalikan fajan ilaa salaka fajan gayra fajik weligaa ma aanu ku arag shayطaan adigoo jid socda ilaa waa kaa cararaayo jidkaaga jid aan ahayn yuu qaadaayoo waa kaa fogaadaa kaasuna muttafaq calayhi buu ahaayo isaga maynaan soo marin walaxaadiidu fi libaaxati kahiira axaadiidta arrintaa ku saabsanina waa fara badan tahay waqad dakartu jumlata min aطraafiha fi kitaabi اladkaar kitaabka kitaab aladkaar la yidhaaho uu leeyahay alimaam nawowi kale uu leeyahay ayaan ku sheegay buu leeyahay darafo ka mida ah, axaadiidaas uu nebigu sala allau aleyh waali wasalam saxaabada qaarkood ridwanullahi calayhim uu iyagoo la jooga ku ammaanay baabu karaahati alkhuruuji min bel beled uu joogo qofku hadduu ku dhaco waa inaanu ka bixin waa inaanu ka bixinoo beledkaa dadkaa joogo in la go la karantiinimeeyo ilaa iyaga laga daweynayo qofkii maqla beledka inuu wabahaas ku dhacayna waa inaanu gelin labadaas arrimood weeyaan marka qaala tacaala aynamaa takunu yudrikkum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada meel alle meel aad joogtaanba mowdku waa idin soo gaaraya geeridu waa idinku dhacaysaa walow xataa haddaad tihiin kuwa ku jira guryo aad loo adkeeyo aada loo dhisay iyo qalcdo waaweyn haddaad ku jirtaan oo cadow oona idiin imaan karaynin <coughs> malakulmowt isaga kaasu idinkama celinayo oo geeridu waa idiin imanaysaa geerida haddaad ka carartaan iyada in soo raasanaysa qaala tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacantiina ha isugu dhiibina isugu ridina halaag marka aayadda hore waxay ahayd ka cararka laga cararo webaha beledku ku dhacay laga cararo iyo wuxuy u sheegaysaa dadka in hadday ka cararaan geeri ayna ka carari karaynin oo haddii alle uu qadaray inay jirada iyada u dhintaan meel kastoy tagaanbaba inay inay u dhimaanayaan oo cararkaasi aanu waxba u taraynin tanna marka waa cagsigii weeyaanoo beled aad ku maqasheen cudur xuni inuu ku dhacay ha gelina leanna kolkaa wuxuu noqonayaa dad naftoodii halaag ugu sababoobay oo meel halakaa ku riday biduuni faa'ida ay noqonaysaa amaa marka midii eh, aayaddii aan soo marray hadda ka hor eh, eh, qisadii aan soo marray aayaddan ay ku soo degtay walaa tulquu baydiikum ila taaluka abu ayuub alansaari radi allahu canhu uu fasiri jiray iyadoo kolkaa faa'idaa ku jirta geesinimada qofka inuu u dagaalamo oo cadowga sufuuftiisa uu dhex galo hadduu filaayo inuu cadowgaas waxyeeleeyo walow isagoo haba ku dhintee kolkaa oo isbiimeeyo waa u bannaan tahay leanna faa-ida ayay u leedahay muslimiinta u leedahay taasoo kale oo jihaadka oo cadowga naafayntiisa iyo muslimiinta dhiirigelintooda ayaa ku jirta laakiin beled muxuuha dadkii ay lee-anayaan oo cudur xuuni uu ku jiro wax faa'iido ahoo markaa daahiriya kolkaas adi iyo muslimiinta toona uguma jirto marka inaad naftaada gelisaayo tahluka waxay noqonaysaa biduuni faa'ida ah ayay noqonaysaa وعn iبن cabاasi رadي الله عanهuma أna cmر بن الخطاaب radي الله عanهu kharaجa ilى الشham shaam buu u baxay cmar radي الlahu عanhu sanad xatىa إida kaana bsrqa meesha sarqa laydhaha markuu joogo laqiyahu waxaa ka hor yimid umaraaءu الأjnaad jeeshashkii dagaalamaya futuuxdaas ka qayb galay ee dhulalkaa qabsaday madaxdoodii baa ka hor yimid cumar radi allahu canhu oo soo dhoweeyey abu cubayda ibnu jaraax wa asxaabuhu kuwaasaa soo dhoweeyey radi allahu canhum fa akhbaruuhu waxay uga warrameen ana alwabaa qad waqaca bishaam wabahaasuna taacuun buu ahaayoo taacuun la dhihi jiray taacuun camwaas ayuu ahaa sanadkii siddeed iyo toban hijrigu uu ahaa oo rag saxaabo ah badan ay ku leedeen faqaala qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma marka waxay u sheegeen inuu cudur inuu inuu daacun beledka ku jiro ibnu cabaas baa marka uu la socday wuxuu leeyahay fa qaala lii cumar cumar baa wuxuu yidhi cumar baa dadkayuu la tashanayaa marka dadkaybuu la tashanayaayo maxaan yeelaa buu leeyahay miyaan beledkan kada horteeda inaan gallaan usoo gall usoo baxnay cudurkaasaana lagu sheegay ma gallaamse waa ka noqonaa dadku la tashanaya kolkaasna wax xadiidka arrintaa ku saabsan buuna haysanin saasuu dadku uga tashanaya ilaan qofka xaakimka muslimka keligii tashada ma ahe alla subxaana wa tacaala wuxuu amray in lala tashado dadweynaha lala tashado oo tala wadatashi lagu wada arrinteed faqaala cumar baa marka wuxuu yihi udcuu lii iigu yeedh almuhaajiriina alawaliin muhaajiriintii hore dabaqo dabaqabu dadku ugala tashanaya iigu yeedh fadacawtahum waan u yeedhay fastashaarahum wuu la tashaday wa ahbarahum wuxuuna uga warramay ana alwabaa qad waqaca bishaam inuu daacuun galay shaam faاkhtalafuu way iskhilaafeen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaaheen kharajta liamrin walaa naraa an tarjic canhu arrin baad u soo baxdo inaad dadka muslimiintaa booqato oo ziyaarato oo aada axwaashooda aada u kuurgashaad u soo baxday kugulama talinayna inaad ka noqoto waqaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen macaka baqiyatu nnaasi waasxaabu rasuuli llahi sala allahu aleyh wali slam dadka intii wanaagsanayd ee intii hore dhammaatay ka soo hadhay ayaa kula socotay asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wali wasalam ee walaa naraa an tuqdimahum calaa hada alwabaa inaad wabaha u geliso kugu lama talinayno faqaala markaasuu irtaficuu canii iga kaca uma qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas buu ku yidhi udcu liya alansaar ansaar igu yeedh fadcawtahum waan u yeedhay fastashaarahum waa la tashaday fasalakuu sabiila almuhaajiriin jidkii muhaajiriinta iyaguna qaadeenoo wakhtalafuu waاkhtalafuu kaikhtilaafihim sidii khilaafkoodii oo kale isaguna isu khilaafeen faqaala markaasuu yidhi irtaficuu canii iga kaca uma qaala markaasu yidhi udcu lii iigu yeer man kaana haahunaa min mashikati qurayshin min muhaajirati اlfatx iigu yeer wixii halkan kada jooga ee odayaashii quraysheed ahee dadkii mxuu ahaye muhaajirat yani muslimat lfatx baa laga wada fatx marka dadkii soo islaamay ah fadacawtuhum waan u yeedhay falam yakhtalif calayhi rajulaani laba nin ismayna khilaafin faqaaluu waxay yidhaaheen dhammaantood naraa an tarjica binnaas waxaan arkaynaa oo kugula talinaynaa inaad dadka la noqoto walaa tuqdimahum calaa hada alwaba aadan u gelinin muxuu ahaye wabahankada taasuna marka waxay noqotay daliil waxay noqotay muxuu ahaay u marakacaya xadiidka nebiga sala الlahu عalيه wali wasalam uu dhihi jiray ninka quraysheed wuxuu leeyahay laba nin oo dadka kale ah ra'yigooda oo kale uu leeyahay qadimuu qurayshan walaa taqadamuu iyo xadiidii sidaas ahaa ayuu maragu noqonayaa mar kulligood way isku waafaqeen xadiidkaas marka wuxuu leeyahay qadimuu quraysha walaa taqadamuuha watacallamuu min qurayshin walaa tucallimuuha walowlaa an tabtara qurayshun la akhbartuhaa biladii laha la akhbartuhaa bima laha cinda allah waxaa alla agtiisa ay ku leedahay nugu warami laha tacaala markaas xadiidkan waxaa wariya طabarani can cabdillahi bni saa'ib waana xadiid صaxiixa xadiid kalena wuxuu leeyahay qadimuu quraysha walaa taqadamuuha watacallamuu minha walaa tucallimuuha isagana waxaa wariya الshaafiعي wa albayhaqi can الzuhriy balaagan qadimuu qurayshan walaa taqadamuuha walowlaa an tabtara la akhbartuha bimaa cinda allahi caza wajal albazaar ayaa can caliyin ka wariyey axaadiidta noocaas oo kale oo marka ammaanaysa maal khiyaariha kaas wey ayb iyo marka u noqotay shaahid cayaana u noqotay oo muhaajiriintii iyo ansaartii ra'yigay bixin waayeen yaa iyaga alla waafajiyo ay bixiyeen faqaaluu waxay yidhaaheen naraa an tarjica biاnnaas walaa tuqdimahum calaa hada alwaba fanaada cumar radi allahu canhu cumar baa fi naas dadka ugu dhawaaqay inii musbixun calaa dahrin faasbixuu calayh anu berri waxaan ku waaberiysanayaa awrka dhabarkiisa oo waa noqonayaaye qof walowba awrkaaga dhabarkiisa waagu ha kuugu beriyo caawaan guuraynaa caawaan noqonaynaa faqaala abu cubaydata ibnu jarax radi allahu canhu baa wuxuu yidhi afiraaran min qadar illah ma qadarka allaad ka cararaysaa cumarow radia allahu canhuma faqaala cumar radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi low hayruka qaalahaa yaa abaa cubayda hadduu dhihi lahaa qofaan adiga ahayna abuu cubaydow saa u dhihi lahaa yani waa ciqaabi lahaa weeyaan mise hadduu qof kale dhihi lahaabaa igala fududaan lahayd wa kaana cumaru radia allahu canhu yakrahu khilaafah cumar radiallahu canhu abuu cubayda khilaafkiisuu necbaa uu xurmayn jiray abu cubayd uu xurmayn jiray radia allahu canhu nacam nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah haayo qadarka allaan ka cararaynaa qadar allaan u cararaynaa ara'ayta bal ka waran low kaana laka ibilun haddaad geel lahaan lahayd faabadta aad ku soo dhaadhacdo waadiyan tog lahu cudwataani oo laba degood leh ixdaahumaa khisba middood ay barwaaqo tahay walukhraa jadba midda kalena ay abaar tahay alaysa in racayta alkhasba midda barwaaqada haddaad daajiso racaytaha biqadarillahi soo qadarka alle maadan ku daaqin wain ra'aytahaa wain racayta aljadbatan abaarta haddaad daaqdana racaytaha biqadarillahi soo qadarka alle maadan ku mxuuha eh, maadan ku daaqin marka yani waxaa weeye kanna waa qadar alle kanna qadar alle weeyaan <clears throat> kolkaasna marka haddana waxaa imaanaysa in nas la helaayo alxamdu lilahi subxaanahu wa tacaala nas baa la helay markaas waafaqaya ijtihaadkii cumar radi allahu canhu iyo iyo raggii quraysheed ee ay ijtihaad ahaan arrinkii ay ku gaareen nas waafaqayaa la helay qaala radi allahu canhu fajaa jaءa cabdiraxmaan ibn cawf radi allahu canhu wa kana mutagayiban fii bacdi xaajatihi faqaala markaasu cabdiraxmaan wuxuu yihi ina cindii min hada cilman arrinta anagaa cilmi ka haya rasuulka alla sal l slam ka maqlay samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slam yaquul idaa samictum bihi biard haddaad dhulku maqashaan webahaasuu sheegaya yani iyo daacunka dhul haddaad ku maqashaan inuu galay webahaasu ku dhacay falaa taqdamuu calayha u gelina waidaa waqaca biardin dhul hadduu ku dhaco wa antum bihaa aad joogtaanna falaa takhrujuu ha ka bixina firaaran minhu carar aad ka cararaysaan ha uga bixina faxamid allaha tacaala cumaru radia allahu canhu cumar baa alle ku xamdiyey wansarafa waana noqday muttafaqun calayh marka alle wuxuu ugu xamdiyey alle wuxuu ugu xamdiyey naska uu waafajiyey isagoo marka qaataca noqday ee ra'yigii oo dhan ba gooyey iyo waafajintii alle uu waafajiyey subxaanahu wa tacaala ra'yigiisa uu waafaqay nas sugan oo rasuulka alla sal lla alay slam ka sugan oo ka qarsoonaa kolka waxaana taas lamid lamida ah, qiso qabsatay ibnu ibnu mascuud radi allahu canhu mas'alo ku saabsan dhaxal ku saabsan ayaa la weydiiyey oo markaasuu fakeraayey muxuu ahaa muddo dhan uu fakeraayey naag laga dhintay iyada oo aan weli lala aqalgelin laga dhintay oo meherna aan kolkii hore loo sheegayna mufawado ahayd arrinteeda inta la weydiiyey hal bil ayuu ka fakiray ishii dabadeed buu ijtihaaday markaasuu wuxuu yidhi muxuu ahaaye dhaxal kaamilana ah haweenaydana way leedahay ciddana waa ku waajibaysaa meerkii oo kaamilana waa leedahay markaasuu nin saxaabiyi radiallahu canhu uu yidhi sidaas oo kaleu nebigu sala allau aleyh wasalam haweenay qabiilada iyada ahayda barwac binti waashiq la dhihi jiray radiallahu canha ayuu sidaas ku xukumay markaas aad iyo aada u farxay ibnu mascuud radiallahu canhu marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka caalimka ah ama xaakimka ee muslimka ihi qadiyadii la soo gudboonaata ee aanu u haynin wax nasa ah aanu u haynin kolkaas inay muxuuha inuu ku ijtihaadaa buu leeyahay ijtihaadkiisaasna marka inuu dadka la tashado oo gaar ahaan haddii mid maamul ku saabsan haddii ay tahay inuu dadka la tashado aaraa'dooda uu qaato aaraa'dooda markuu isu miisaamana kii ugu dooroonaaday is yidhaaha kanaa xaqa u dhow inuu qaataa buu leeyahay marka wixiise isagu nas leh khalaas wixii nas waadixa leh isagu muxuu ahaayey dadkana lagalama tashanaayo danna laguma taxgelinaayo muxuu ahaayey aftina looma qaadayo mabda'a ma qaadanaa mise ma qaadanaa kul hadduu wax nas leeyahay aftina looma qaadayo maaha sida qawaaniinta dadku ay samaysteen iyo ay qabaan ee si dadweynuhu raalli ku yihiinba baa loo maamulaa la yidhaahay oo dimuqraatiya waxaa seeta ay ku sheegaan ah wixii nasle isagu waxyi alle weeyaana in la qaato mooyaane isagu meel laga mare male wixiise aan nas lahayna sidantadaa ah, waa dadku marka waa inay ka wada tashadaan oo ay ka sidii xaqa u dhow ay isla baadhaan kolkay ra'yi isla gaaraanna ay kolkaas ku dhaqaaqaan وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها متفق عليه kana waa xadiidkii cabdiraxmaan ibni cawf ayuu isaguna la mid yahay oo wuxuu leeyahay haddaad daacuunka ku maqashaan dhul oo aydan dhulka kulkaa ku jirin oo dibadda ka joogtaan ha gelina haddii aydan uu ku dhaco beled aad kulkaa joogtaanna haka bixin haka cararina waxaa waye xadiid kale oo muttafaq caleyh marka tan wuxuu waafaqsan yahay cudurrada meelaha xunxun ay ku dhacaan iyo kolka la yidhaaho waxaa lagu samaynaya xaji xaji sixi ah waxay yidhaaheen baa jiro oo muxuu ahaaye dadki ka yimaada beled cudurro xunxuna ah ay ku dhaceen dadka ka yimaadaan markay beled kale ay yimaadaan iyo meel baa lagu karantinemeeya ilaa la tallaalay iyo waxyaalahaas iyo dadka kale laguma sii daayo beledkii cudurkaa xuna uu ku dhacana waa la go-doomiyaayo safarka iyo waa laga celiyaayo xuduudda waa laga xidhaa iyo ilaa isaga horta laga daweynayo marka kaasoo kale marka sharcigu inuu waafaqsan yahay oo arrintaasoo arrin sharciga sal kula ay tahay buu tusinaya baabu taqliidi fii taxriimi sixr adkeynta la adkeeyey sixirka xaaraamayntiisa qaala allahu tacaala wmaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixr sulaymaan ma kufriin ee shayaadiintii baase kufriday sulaymaan ma kufriintaas waxay ka dhigan tahay sulaymaan wax ma sixirin sulaymaan sixir lowma lahayn oo ilan yahuudda ku andacoon jiray sulaymaan calayhi salaatu wasalaam wuxuu wax ku xukumi jiray ee jinka iyo dabaylihii iyo loogu adeejiyey shimbirihii iyo wax walbaba loogu adeejiyey inuu sixir adeegsan jiray markaasuu alle subxaana wa tacaala ka anfinayaaye uu leeyahay sulaymaan mulkigii weynaa ee alle uu siiyey ee makhluuqaadkaas alla uu adeejiyey waxay ahayd taskhiir alla uu u sakhiray ayay ahaydoo alle berigiisa uu ka aqbalay uu yidhi rabbi wfirlii wahablii mulkan laa yanbagii li axadin min bacdi alla uu ka aqbalay bay ahayd mooyaane sixir lowma ahaynoo sixir wax kuma adeegsan jirin walaakina shayaaiina kafaruu shayaadiintaasa kufriyey yucallimuuna annaasa sixra dadkay sixirka beri jireen waxay ku kufriyaan shayaadiintu marka sixirka inay beri jireen dadka marka sixirka berashadiisa iyo kacdalfalkiisa iyo waxa weeyaan waa kufr وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صل ل سلم qاal اجتنبوا السبع الموبقاaت ka fogaada toddobada waxalaaga qaaluu ya rasuula الlahi وma hن qala الشhirك بالله والسحر وqتل النفس التي xرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليتيم والتولي يوم الزحف زaxfigu waa siqida salka iyo wax lamid in lagu siqo ayaa la yidhaahaa markaas hadda waxaa laga wadaa maalinta dagaalka laga wadaa leanno mxua jeiشhka faraha badan markii uu soconaayo waxa oo dhinaca isagoo isku wadahaya qofkii saa u feeriyaa wuxuu moodaya inuu cagaha dhulka ku jiidayo cagaha inuu dhulka ku jiidayo siqayo aanu agta kor qaaday nin buu moodayaa saas waxay ku magacaabaan aljeysh aljaraar ayay yidhaaheen carabiga lagu yidhaahaayo jeyska faraha badan marka saasaa zaxfi loogu magacaabay wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati algaafilaat muttafaqun calayh toddobadaas marka sixirkii wuxuu ku daray toddobada dunuubta ugu waaweyn ee muubiqaadka la yidhaaho buu ku daray oo markaas kufri buu aayadii horena ay ka dhigtay <clears throat> baabu الnahyi can اlmusaafarati biاlmusxafi ilى bilaadi اlkufaar إida khiifa wuquucuhu biaydi اlcaduw reebidda la yska reebay in loola safro musxafka beled gaalaad haddii laga baqo inay gacanta ku dhigaan gaalada inay gacanta ku dhigaan laakiin haddii ay yihiin sida hadda buldaanta gaalada badankeedu ay yihiin oo qofku alaabtu uu wato aan laga fiirinayn ilaa inuu hub iyo wax looga baqayo u yahay mooyaane aan waxba laga reebaynin oo laga qaadaynin kolkaas iyada marka waa inaana dhib lahayn laakiin buldaanka shuuciyada ah kolkii ay jirtay shuuciyadu ay aada iyo aada carcarta u lahayd iyo iyada waxay ahaayeen qofkay musxaf ku arkaan waa ka reebi jireenoo marka meel xan inay ku tuuraan oo xasuurado masquul ku tuuraan oo masixun ay u galaan oo kolka buldaanta noocaas oo kale ah in musxafka lala galo xaraam weeyaan wa an ibni cumara radi allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allau alay wali slam yusaafara an yusaafara bilqur'aani ilaa ardi alcaduw muttafaqun caleyh wuxuu reebay rasuulka alla sala allau alay wasalam in qur'aanka loola safro dhulka cadowga baabu taxriimi isticmaali inaa'i dahab waalfida fi alakli washurbi waalطahaarati wa saa'iri wujuhi اlisticmaal xaraaminta la xaraameeyey weelasha dahabka iyo fidaba in lagu isticmaalo cunid iyo cabid iyo ku tahaaro qaadasho waysaqaad iyo qubays iyo waxyaala sidaasee dhar ku dhaqasho iyo waxyaalahaas iyo wasaa'ir wujuuh اlisticmaalaat isticmaalaadka oo dhan in laga dhigto kuwa guryaha lagu sharsharxaday iyo in laga dhigto kuwa muxuu ahaaye lagu rito cuntada qallalan kolkaa lagu rito lagu kaydsaday wuxuu sidaas oo kalea in laga dhigto dhalaal lagu rito barafuunka iyo saliidda iyo waxyaalahaas iyo wax walba oo isticmaalaba xaraamayntiisa an can umi salamata radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaal aladii yashrabu fi aaniyati اlfida qofka wax ku cabaaya weelasha fidada inamaa yujarjiru fii baطnihi wuxuu ka qurjuc qurjucsiinayaa calooshiisa oo calooshiisa u gelinaya ku ridayaa naara jahannam naarta jahannam muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslim in اladii yaأkl aw yshrabu fi aaniyati الfidة والdahab inama yjarjiru ila akhiri yani marka kana wuxuu isku daray akligii iyo shurbigiina waa wada sheegay fidadii iyo dahabkiina waa wada sheegay markaas naar jahanam buu cunayaa ama cabayaadaasu macnaheedu kolkaas waxaa weeya sidii aayadda qur'aankayd ba alla ku yidhi in aladiina yaakuluuna amwaala yatama ulman inama yakuluuna fii buطuunihim naara marka shayga oo sababkiisa sababkiisa mxu ahay ama ma'aalkiisa siduu noqon doono laga dhigo baa la yidhaha kaas oo kale xadiidkana waxaan kusoo hormaray raqam sabcumiya tamaaniya wa sabciin wa can xudayfata radia allahu canhu qaala ina الnabiya salى اlه alay slm nahaana can اlxariiri wالdibaaj wالshurbi fi aaniyati الdahabi wاlfida wa qaala huna lahm fi اdunya walakum fi اlaakhira muttafaqu calayhi wuxuu leeyahay marka rasuulka alle wuxuu naga reebay sala allahu alayh waali wasalam inaan inaan xidhanno xariirta iyo diibaajka diibaajkuna waa nooc xariirta ka mid ahe iyo inaan wax ku cabno weesha dahabka iyo fidada wuxuunayna yidhi huna lahum huna yani hadihi alawaani wa hadihi alashyaa lahum yani lilkufaar gaalada ayaa leh fi dunya adduunka iyagaa ku isticmaalaya wa hiya lakum fi laakhira idinkuna aakhira aad leedihiin oo mxuaha jannada aad ku ugu isticmaalaysaan muttafaqun caleyh marka kolkuu leeyahay nebigu sala allahu alayh waali wasalam hadalkan kada uu leeyahay oo uu leeyahay iyaguna adduunkay ku leeyahay inaguna aakhiran ku leenahay cumarna allahu canhu uu ku yidhi miyaadan raalli ku ahayn inay iyagu adduunyada yeeshaan inaguna aan aakhiro yeelanno amaa taqdaa yaa cumar an takuuna lahum addunya walana alaakhira kaas macnaheedu ma aha nolosha wanaagsan ee adduunka inay muslimiintu ka qatan yihiin oo mamnuuc ay ka yihiin bilcagsiba weeyaano alleba subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay nolosha wanaagsan ee adduunka ah inuu muslimiintu ay leeyihiin iyagu xaq leeyihiin aakhirana ay khaas u tahay qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi wطayibaati min الrizq qul hiya liladiina aamanuu fi اlxayaati اdunya khalisatan ywma alqiyaama faاstajaaba lahum rabuhum anii laa udiicu camala caamili minkum mxuu ahaa falanuxiyanaha xayaatan طayibata walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun marka nolosha wanaagsan ee raaxada leh waxaa leh muslimiintaa leh laakiin waxyaalaha mamnuuc ee sharcigu uu xaraameeyey ee tarafka iyo weelashan iyo xariirtan iyo ku isticmaalkooda ah kaa wey ku nebigu sala allau alayh waali slam uu leeyahay innagu adduunka kuma lihin waxa markaa laakiin nolol wanaagsan oo guryo wanaagsan iyo beero wanaagsan iyo muxuu ahaa gawaari wanaagsan iyo dhar wanaagsan iyo cunto wanaagsan iyo waxyaalaha adduunka kuma lihin ma aha marka waxaa weeye badaka iyo tarafka iyo waxyaalahaas xadgudubka iyo waxyaalaha noocan oo kale ihiyaa kuwaas iyagoo adduunka iskaga isticmaalay inagana aakhare ay noogu kaydsan tahay wa fii riwaayatin fi saxiixayni can xudayfata radia allahu canhu samictu rasuula allahi sala allau alay slam yaquul laa talbasu alxariira wala addiibaaj walaa tashrabuu fii aaniyati aldahabi walfida walaa taakuluu fii sifaaxihaa fii sixaafihaa sixaafna waa jamcu saxfa saxfaduna waa xeedhada xeedhaheedana waxaa ku cunana koobabkeedana wax ku cabina macalgadaheeda muxuu ahaayey sakaakiinteeda fargeetooyinkeed kulli wixii wax lagu cunoo dhan kulligood isku wada mid weeyaan xadiidkana waa soo maray raqam sabcmiya sabca wa sabciin baan ku soo maray wa can anas ibni siriina qaal anas ibni siriin waxaa weeyaan waa akhu maxamed ibni siriin mawlaa anas ibni malikin radi allahu canhu anas ibnu maalik baa aabbahood xoreeyey oo siriin la dhihi jiray marka mawaalidiisay ahaayeen oo waxay ahaayeen lix qof oo afar wiilya laba gabdh kulligood wada ahlu xadiid oo wada ruwaada bay ahaayeen waxaana ugu fadli badnaa maxamed baa wiilashana ugu fadli badnaa labada gabdhoodna waxay ahaayeen xabse iyo kariimay ahaayeenoo xabse waa midda lagu tiriyaba saddexda haween ee nisaa taabicaad tabiciyaadka haweenkooda ugu fadli ee cilmiga iyo camalka iyo waraca iyo zuhdigaba intaba ugu haysatay inay ka mid ahayd oo iyada iyo camra binta cabdiraxmaan iyo umudardaa suqraa radia allahu canhuna marka ninkaasa ah wuxuu leeyahay oo taabica min taabici lbasra oo anas ibni malik radi allahu canhu mawaalidiisa iyo ardaydiisa ah, wuxuu yidhi kuntu maca anas ibni maalikin radia allahu canhu anas ibni malik baan la jiray kuntu maca bni anas bni maalik radi allahu canhu cinda nafarin min almajuus isaga oo jamaaco majuusihina ay la joogto majuusta marka waxaa la yidhaahaa kuwa dabka caabuda baa la yidhaha diintii maan ahayd beershiya diinteeda rasmiga ahayd yay ahaayeen fa jii'a bifaaludaj faaludaj baa la keenay waa nooc xalwada ka faaluudeej baa la keenay calaa inaa'in min fida weel oo muxuu ahay fida baana lagu keenay falam ya'kulhu ma aanu cunin faqiila lahu waxaa lagu yidhi kii keenay baa lagu yidhi xawilhu ka bedel oo ku kale ku bedel faxawalahu waa bedelay oo wuxuu ku gediyey calaa inaa'in min khalanj geed eh, weel oo khalanji ah. khalanjiguna waa nooc dhirta kamida weeyaan yani waxaa weeyaan oo midaba iyo kala elele weeyaane wuxuu ku bedelay un weeyaan weel qori ah yuu ku bedelay <clears throat> wa bihi waa loo keenay faakalahu waa cunay rawaahu bayhaqiyu biisnaadin xasan waalkhalanju ljafna khalanjiguna marka waxaa weeyaan waa xeelada qoriga ah ee qalinji la yidhaah ayb waana geed magaci geedkii laga qoray xeerada laga qoray magaciisa weeyaan xadiidkana wuxuu leeyahay rawaahu albayhaqiyu biisnaadin xasan sanadkanuna ku wariyey can abilxasan caliy bni axmed ibni cabdaan xadaanaa axmed ibni cubaydin asafaar qaala xadaanaa axmed ibni camrin alqaطwaani qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibni bayaas qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibni ziyaad qaala xadaanaa yuunus bnu cubayd can anas saasuu ku wariyey anas ibn siriin weeyaan anas can anasin can anas waa meelaha ay isku mid yihiin ardayga iyo mxua sheekhiisa ay isku magac yihiin weeyaan anas ibnu siriin ba anas ibnu malik warinaya fadakarahu xadiidkan kadana waxa uu mxaa alimaamu nawowi sida noo muuqata xasan buu ka dhigay aharkan kada waa xadiidka keliya ama asarka keliya ee alimaamu nawowi radi allahu canhu xukunkiisaa mooyaane wax kale oo ku raaco oo ama sidan si ka bedelan u xukuma ama ku raaca ma aanan arag intii kale aanan soo maraysayna waxaan arkaynay xadiidku sidaasoo kale uu u xukuma alimaamu nawowi oo ama saxiix ama xasan ama daciif uu yidhaaho waxaan u helaynay wuxuun isaguna kale oo ka hadlay oo ama ku raaca alimaamu nawowi ama ku khilaafa laakiin kankada marka alimaamu nawwi radiallahu canhu wax ku ayiday iyo wax u khilaafatoona ma aanan u helin marka waxaanun u qaadanaynaa sida alimaamu nawwi uu yahay uu yidhi inuu sheegay oo xadiidku uu xasan yahay asalku uu xasan yahay wuxuuna faa'iidada uu leeyahayna waxay tahay faa'iido aada iyo aada u weyn oo u wanaagsan baa laga qaadanayayo waxa weeyaan dacaamkii weel dahaba ah ama fida ah lagu riday inaanu isaga naftiisii xaraam noqonaynin in lagu cuno isagoo ku dhex jira weelkii dahabka ah ficilkaasaa xaraama mooyaane cuntadii xaraam ma noqonin marka oo haddii laga bedelo oo weel kale lagu cuno kolkaa xaaraamnimadii inayna usoo gudbaynin ayna la soconaynin shayga isaga ayna la soconaynin oo marka kolba hadduu galay weel dahaba ah ama fidaa uu galay weel kaleba ha lagu ride inay xaraam uu yahay oo kol walba uu xaraam noqonayo ma aha ee isticmaalka weelkaa xaraama mooyaane shayga isagu naftiisa xaraam ma aha baabu taxriimi lubsi rajuli hawban mucasfaraa xaraaminta la xaraameeyey hawban muzacfara mare la zacfaraaneeyey yani zacfaraan lagu rijiyeeyey xerashada uu xidho custurkuna waa sidoo kale marka mucasarka iyo muzacfarka iyo muwaraska saddexdaasuba mamnuuc bay ka yihiin saddexdaa rinjiba ragga mamnuuc bay ka yihiin haweenkana kolka ay yihiin muxuu ahaye muxrimaadka ay yihiin bay mamnuuc ka yihiin وعn أنس رضي الله عنه qال نهى النبي صلى الله عليه وaلي وسلم أn yتزعفر الرaجل متفق عaليهi wuxuu reebay rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم ninku inuu zacfaraanaysto inuu zacfaraanaysto oo zacfaraan dhar lagu rinjeeye uu xidho ama uu muxuu ahaayey ciradiisa uu zacfaraan ku rinjeeyo garhkiisa iyo muxuu ahaayey madaxiisa iyo kaasuu reebay nebigu salى الlahu عalيه وaلي وسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليa hوبين معصفرين wuxuu igu arkay rasuulka all صلى الله عليه وآله وسلم laba maro oo la cusfureeyey oo muxua yani geed cusfur la idhaaho lagu rinjeeyey eh, cusbur bay soomaaliduna ay yidhaahaan oo way yaqaanaan faqaala markaasuu wuxuu yidhi ummuka amaradka bi haada ma sidan ku fartay hooyadaa may wax kale ku xidhay qultu markaasaa waxaan agsilhumaa ma dhaqaa qaala bal axriqhumaa ma egub wa fii riwaayatin faqaala ina hada min hiyaabi اlkufaar falaa talbasha mutafaqun caleyh kan waa dharka gaalada aha xidhani marka gaalada in laysku shabaho xagga dhar xidhashada in laiskaga shabaho oo noocay caado u leeyihiin iyagu inay xidhaan in lala xidho taas xaaraamnimadeeda ayuu tusinaya wixii iyagu qaalib u yihiinna waa in lagu khilaafo oo wax dadku ay wada xidhaan laakiin iyagu ay laazimaan dadka kalese ayna laazimin kaasi wax kaleba xidhaanna waa inaan la laazimin oo mulaasamadaas markaa in layskaga shabihin sidii kolkii la weydiiyey nabiga sala allah alay slam la yidhi gaaladu muxuu ahaayey yatasarwaluuna walaa yataziruun iyagu izaar hoosgunta maxay dhahaan had iyo goor surwaal bay ku taagan yihiin markaasuu nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi fatasarwaluu antum wataziruu markaasaa waa liannahum yatakhafafuun walaa yantaciluun kaba iyo shibshib iyo dacas iyo waxyaalahaas iyo bahashii ahayd maxay ahayday sandal iyo ma qaataan baa layidhi iyagu had iyo goor quf bay ku taagan yihiin markaasu marka wuxuu yihi fatakafafu antum wantaciluu e, kabana gashada qofna gashada marka gaalada in la khilaafo wixii iyagu ay mulaazimiin ku yihiin waxa weeyaan e, iyaga u khaas ah iyaga un loo yaqaano qofkii lagu arko loo qaadanayo inuu gaal yahay waxa weeyaan waa in lagu khilaafo xaraam weeya in la xidhaayo sida burneetada iyo waxyaalaha sidaas oo kalea e, marka hadda baalkan kada la yidhaha karafaataha kaasaa waxyaalaha laisweydiiyo ka mid ahoo sheekhulalbanina xafidahu llah isagoo fidyooday inuu xaaraam yahay marka kolkaas arrintantada waxaa weeyaan arrintaasay ku xidhan tahay qaacidadaas caamka ah ayaynu marka ka qaadanaynaayo haddii baalka karafaataha la yidhaaho gaalada uu khaas yahayoo muslimiinta ayna xidhanin kolkaa xidhashadiisu xaaraan bay noqonaysaa haddii gaalada iyo muslimiintuba ay xidhaan oo iska noqdo marka muxuaha dhan caalamiya ah, isagu uu noqday oo libaas caalami uu noqdo oo reer magaalahoo dhan ay xidhaan uu yahayna marka kolkaa waa fududaanaya haddiise gaaladu iyadu ay laazimaan oo aanu jirinba gaal aan xidhnayn aanu jirin muslimiintuna marka ay xidhxidhaan oo eh, kayrkii eh, isaga la-aanti iyo eh, muxuu ahay isaga isagana ay xidhaan kole la xidhanin kolkaa wuxuu noqonayaa karaahu noqonayaayo marka in in la laazimaayo waa mamnuuc qaacidadaasaa marka ku dabaqaynaayo marka waxaa weeyaan balwa horta waa in la caddeeyo karafaataha ama badladda in ay tahay mid oo gaalada u khaas ah iyo inay tahay mid caalamiya labada waa in la kala hubsadaa hadday caddaato inay mid gaalada u khaasa ah u yahay xaraam buu noqonayaa hadduuse mid caalamiya uu yahay khalaas xaraamnimadii waa ka baxayaa baab nahyi an samti yawmin ila lleil reebidda la yska reebay maalin dhan aamusnaanteeda ilaa habeenkii in la aamuso arrintaas aamuska ah hadal la-aantuhu waxay ahaan jirtay mid oo ummadihii hore cibaado oo cibaado ay ka dhigtaan oo soom ay ku magacaabi jireen sida alla subxaanahu wa tacaala qisatu maryam uu alla ku sheegay faima tarayna min البشر axada faqulii inii nadartu للرحمن sawman falan ukalima اليوم insiya sawman yani sukuutan marka cibaadii iyagu taas u ahaan jirtay arrintaasna oo sharcigeennu waa uu nasakhay oo aamus cibaado ma noqdo aamus cibaado ma noqdo laakiin wixii sharca in laga aamusa mooyaane in hadal oo dhan laga afhaysto oo taas cibaado laga dhigto taas sharciga marka uu nasakho waa xaraameeyey leanna gaaladii laisu shabaha xagga cibaadada la iskaga shabaha wa can caliyi radi allahu canhu qaala xafidtu can rasuuli اllahi salى اllahu alay slam rasuulka allah waxaan ka hafidiyey laa yutma bacda اxtilaam agoonnimo ma jirto ixtilaam dabadii kolku qof hadduu qaan gaadha agoonnimadii waa ka baxay oo axkaamtii agoonka ku khaasayadoo dhan waa ka baxay walaa sumaata yawmin ila alleyl maalin aamuskeed ilaa habeenkii dhan la aamusnaadaana ma jirto rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana saxiix xadiidku xasan waa ka wen yahayo صaxaxahu alalbaniyu fi irwaءi اlhaliil qaala alkhabiy abu sulayman alkhaطaabi yaa wuxuu yihi magaciisana xamd bni muxamed yaa la yidhaaha albusti waa abu daawuud iyo bukhaari iyo kutubahaasuu sharxee wuxuu yidhi fi tafsiiri hada alxadiid xadiidkan kolkuu sharxayay bu wuxuu ku yidhi kaana min nusuki اljaahiliyati sumaat cibaadadii jaahiliga waxaa ka mid ahaan jirtay aamus fanuhuu fi lislaami can dalik wa umiruu bاdikri wاlxadiidi bاlkhayr waxaa la faray dikriga alle iyo inay ku warramaan waxa khayrkaa ay ku hadlaan oo sharkana ay ka aamusaan ayaa la faray oo kuu rasuulku dhihi jiray sala allau alيyه wali slam man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut wa can qays bni abi xaazimin qaala qays bni abi xaazim albajaliy alaxmasiy waa taabici mukhadrama weeyaane qaala dakla abu bakrin الصidiiqu radia allahu canhu calى imra'ati min axmas axmasna waa qabiilo oo qabiiladaa qays uu ka dhashay ah yuqaalu laha zaynab fara'aaha laa tatakalam wuxuu arkay iyadoon hadlaynin faqaala markaasu wuxuu yidhi maa lahaa laa tatakalam maxaa dadkii buu weydiiye maxaa u aanaynan la hadlaynin qaaluu waxay yidhaaheen xajat musmita waxay xajiday iyadoo aamusan inay aamus ku xajido oo aynay la hadlin intay xajkaa dhammaynayso qofna la hadlin ayay ku nadartay faqaala lahaa takalami faina hada laa yaxil hada min camali jaahiliya hadal buu yidhi arrinkankadu ma banaano oo waa camalkii jaahiliga fatakalamat markaasay hadashay radia allahu canhuma rawaahu lbukhaariy baabu taxriim intisaabi اlinsaani ilaa gayri abiihi wa tawaliihi gayra mawaaliihi xaaramaynta la xaraameeyey inuu qofku u abtirsado oo nasab sheegto abtirkiisa meel aan ahayn iyo mawaalidiisa dad aan ahayn inuu mawaali ka dhigto mawaalina marka waxa weeye min alwalaa baa laga keenayo walahuna waxa weeye waa is-aanaysi gaar ahoo dadka qaarkood dhex mara oo muslimiinta intooda kale isaga aanaysan yihiin oo tacaawun iyo tanaasur gaar ahiiyo uu ka dhexaynayo kaasuna marka saddex nooc buu noqdaayo midka ugu muhiimsan ee wala kolka la sheego laga fahmaayo waa walaa-ulcataaqa xoraynta can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu ana الnabiya slى اllahu alيyه wali waslama qaal man idacaa ilىa gayri abiihi wahuwa yaclam annahu gayru abiihi faاljannatu calayhi xaraam muttafaq calayh man iddacaa qofka sheegta oo ku abtirsada ilaa gayri abiihi aabbihi mid aan ahayn wa huwa yaclamu annahu gayru abiihi isna uu og yahay inaanu aabbihi ahayn faljannatu calayhi xaraam jannada xaraam bay ka tahay xaraam bay ka tahay ahlunaar weeyaan marka qofkii isagu oday uu u malaynayo inuu aabbihii dhalay uu yahay laakiin sida xaqiiqada aan dhalin oo masalan hooyadii inay adab kale samaysay oo isaguna aan waxba ka warhaynin oo odaygii hooyadii qabay oon marka kolka muxuaha isagoo un intuu ku soo ababay odayga inay islaantuna isqabaan muxuaha ku dhex dhashay kolkaas sidaa isaga abtirsanaya isagu dee dambi ma leh laakiin qofkii intuu iska naco aabbihiisii dhalay uu garanayo qof aanu garanay uu garanay inuu aabbihi ahayn ku agtirsadaayo ahlu naar weeyo jannada xaraam bay ka tahay muttafaqun calayh qofka aan dhelinaya markana waxaa ka mid a ah qabiiladiina sidoo kale weeyaan qabiilkiisii u ah hadduu intuu iska naco u yidhah reer hebel miihe reer hebel baanahay sidoo kale isaguna weeyaan odaygaas marka la sheegayo ama ha sarreeya ama ha hooseeye kii mubaashirka ha ahaado ama mid sare ha ahaadee qofka iska inkira aabbihiisii dhalay inka inkira soo garanaya ku aan dhalina uu og yahay inaanu dhalin ku abtirsadaayo ahlu naar weeyaan وعn abi هurayrata radي allahu canhu ana rasul can الnabiy salى اlه alيه alي slm qaal laa targabuu can aabaa'ikum ha nicina aabbayaalkiin faman ragiba can abiihi fahuwa kufrun qofkii naca aabbihii nacaayo niciddaasu kufri weeyaan isaga kaafira marka lama dihine ficilkiisaasaa kufrigaa la dhahay farqi baana marka u dhaxeeya waxaa qofku uu sameeyey inuu kufri yahay iyo qofkii inuu kaafir noqdo marka waxaa jira shay isagoo naftiisa kufri ah laakiin qofkii aanu ku kufriyaynin oo ama maanic sababtiisa oo jahli iyo wax lamid aanu u kufriyaynin ama kufrigaasuba kufrigii yaraa uu yahay baa iska suurowda marka kolkii la yidhaaha ficilkaasu kufri weeyaan si niyaaxadii iyo dacni fi lansaab iyo aan kusoo marray alistimtaaru bilanwaa'i waxyaalahaas oo kale iyo kii buu la mid yahay marka ficilkaasu kufri weeyaan marka la yidhi qofkii inuu kaafir yahay oo kaafir mudlaqa uu yahay kama laazimayso muttafaqun calayh arrimahaasuna waa arrima aan aad u baraarujinayno aan jecel lahay in aad iyo aad looga fiirsado oo dadka dhallinyarada qaarkood arrintaa ku lumay oo marka kufri iyo kaafir iyo waxaas maqlaan uu iskala boodayo oo dadkii ku dabaqayo oo u gaalnimo xukminayaayo inay ka waantoomaan wa can yaziid bni shariik bni طaariqin qaala ra'aytu caliya radia allahu canhu cala almimbari yakطub cali bni abi aalib baan arkay isagoo mimbarka kuufaad ku khudbaynayo fasamictuhu yaquulu isagoo le baan maqlay laa wallahi ma cindana min kitaabin naqra'uhu ila kitaab اllah wma fi hadihi asaxiifa maya allaan ku dhaartay inaanaan haysanin cindanaa markuu leeyahay dadka uu sheegayana marka waxaa weeyaan waa qaraabadii nabiga sala allahu alيyh wali slm bani haashim annagu bani haashim ahe nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam cashiiradiisiihi ma haysanno kitaab aan aqrisanno oo dadka kale ayna haysanin ilaa kitaab allah kitaabka alle mooyaane dadku ay wada haystaan muslimiinta ay wada haystaan mooyaane iyo wamaa fii hadihi saxiifa iyo waxa warqadantada ku yaalla axaadiis u qoraa oo saxiifadaas u qora warqada marka wuxuu cali radia allahu canhu sidaa u leeyahay wuxuu beeninayey been iyo iftira ay fidinayeen shiicadu ay fidinayeen oo rasuulku sala allahu عalayhi waalihi wasalam wax waxyi ah oo gaar ah inuu muxuu ahay u sheegay usradiisa binu haashim ah oo asraarta shariicada waxayna dadka kale ka aqoonin uu iyaga gaar u sheegay oo iyagu ay yaqaanaan oo marka a'immatu ahlbeyt kuwa ay yidhaahaanu muxuu ahay aqwaashoodu sida aqwaashkii kale oo nebigo kale ay yihiin iyo waxyaalo sidaasa marka taasuu ku beeninayi jiray oo had iyo goor la jahri jiray oo rasuulka alla sala allahu alayh waali slam ummaddiisa inay u sinnay oo dacwada si simana u soo gaadhsiiyey oo cashiiradiisa wuxuu ku qaas aanu jirin oo wax waxyiho intuu ummadda kale ka qariyay iyaga uu gaar ugu sheegay aanu jirin yuu u sheegi jiroo markaasu wuxuu dhihi jiray kitaabka alleh dadkuba ay wada haystaan waxyaan ahayn ma haysanno markaas eh, iyo axaadiis gaar ahoo cali intuu ka maqlay nebiga sal alay slm uu ka qortay oo ku qorayd labadaa waxaan hayn annagu ma haysano waxaana weydiiyey nin la dhihi jiray abu juxayfa abu juxayfa wahb ibn cabdillahi siwaay baa weydiiyey oo wuxuu yidhi ya almu'miniin wax waxyiho rasuulka alla sala alla alay slm dadka kale uu ka qaryo idinku agaaro haysataan miyaa jirta markaasuu dhaaran jiray oo dhihi jiray laa waladii bara'a nasma wafalaqa alxaba maa cindana kitaabun muxuu ahay naqra'uhu ilaa kada w kada riwaaya kalena waxay dhihi jirtay ilaa fahmun uutiyahu rajulu fi kitaab اllah wama fi hadihi صaxiifa fahmi alla qofkuu doono uu siiyaayo waa jiraayo qof ka mid ah aalubeytka ka mid ihi inuu fahmi alla u furo oo macaanida kitaabka alla qaarka alla uu aayada uga furo waa suurowdaa qof kale oo ajnabiyana isagana waa ku suurowdaa wamaa fi hadihi صaxiifa markuu leeyahayna axaadiidu kolkaa keligii ka maqlay nebiga sala allahu alيyه wala slam bay ahayd taasuna marka waa dhici jirtay oo rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam isaga oo qof keliihi ula joogo sidii mucaad iyo hadda koor baan kusoo marray iyo cuqbat bni caamir aljuhani iyaan kusoo marray qof eh, isagoo la jooga iyo ibna cabaas iyo eh, inuu wax u sheego xadiid u sheego kolka labadooda keliya ahaayeenoo xadiidkaasi ninkaa keliyahi u maqlay way iska suuroobi kartay marka taasuna mid iyaga u khaasa maayna ahayn cali marka radia allahu canhu axaadiidu ka maqlay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam oo masaa'il fara badan oo dhowra ay ku taallo oo uu eh, muxuu ahay seeftiisa galkiisa galkeeda uu ku xili jiray ka lalmin jiray taasuu haystay marka axaadiidta warqadan iigu qoran iyo kitaabka alle mooyaane waxyi kale oan haysanaayo ma jiro saasuu dhihi jiray radia allahu canhu fa nasharahaa waa kala bixiyey warqaddii fa idaa fiiha asnaanu libil waxaana iyaduu ku qoran yahay geela da'diisa ay ku qoran tahay marka geela diyada baa laga wadaa geela magta ah diyada geela magta ah ee da-diisa waxaana la ogyahay dilka magtiisu inay ha ahaato boqol neef ha ahaatee laakiin xagga da-da iyo qiimaha bay ku kala tegsan yihiin marka midka camdiga iyo midka khata iyo shibhi camdiga iyo waa kala nooc marka geela noocaas oo kale ah geela magta loo bixinaya da-diisa iyo siday kale yihiin yaa ugu qoraa cali radi allahu canhu wa ashyaa min aljiraaxaat iyo waxyaalo oo jaraaxooyinka iyo dhaawacyada le dadku isu geysanayaa magtooda iyo arshigooda wa fiihaa saxiifadana waxaa ku yaalay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam almadiinatu xaraamun min cayrin ilaa hawr madiinatu xaramun xaraamun mise xaram xaraamun ya ha ayib labadaas nuskadood baa kala jira marka xaramun mid ahaysi iyo xaraamun mid ahaysa waana isku mid madiina waa xaram laga bilaabo cayr ilaa sawr sawrkaasuna marka sawru maka ma ahee waa sawru kan cayr la leeyahayna caa'irna waa la yidhaahaa marka wuxuuna leeyahay waxaa weeyaan jabalun sagiirun waraa'a uxud midka kalena waa mid kale oo ka dambeeya muxuu ahaaye geedi maxay ahayd quba quba gadaasheeda xagga januubka iyo uxud gadaashiisa xagga waqooyiga inta u dhaxaysa intaasaa xaram ah xagankada kale ee ballarkana ee bariga iyo galbeedkaana labada xaradood labada xaradood inta u dhaxaysa inii xaramtu maa bayna laabatayha waa kii dhihi jiray wey sala alla alay slam marka xaggankada waa ka dhuuban yahay xagga bariga iyo galbeedka laakiinwalaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh